alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala aalihi wasaxbihi wman ihtadaa bihudaah wa bacd qaala almualifu siraaj اddiin ibn mulaqin raximah اllah wadaciifu ma laysa waaxida minhuma wa anwaacuhu zaa'idaة clى hamaaniin أنواع الحديث وأنواعه زائدة على الثمانين المسند وهو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمتصل وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا ويسمى موصولا أيضا والمرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو غيره waxa aynu inoogu dambeysay hadalku mualifku yihi raximah اllah wadaciifu ma laysa waaxida minhuma waxa uu sheegay musanifku raximah اllahu raxmata waasica wa culamaa almuslimiina jamiica waxa uu sheegay inuu kitaabkani yahay tadkira inuu yahay xasuusin kooban oo ardayga mubtadiga ahi uu waxa weeyaan wax ku fahmaayo ee fankani bilowga ku yahay waxaanu sheegay inay xasuus u tahay sidoo kale iyo wuxuu ku indhadoogsanayo dulmar iyo muraajacana u noqonaysaa qofkii muntahiga ahaa ee isagu cilmigan ka fedha buuxsaday waxa uu sheegay kitaabkan inuu yahay mukhtasar kooban oo sida ka muuqata uu ugu talagalay ardayda bilowga ah ee cilmiga mustalaxulxadiiska bilaabaysa aanuu ka soo ikhtisaariyey kitaab kale oo kutubtiisii ka mid ah oo maxay la yidhaahdo almuqnic fi culuumi alxadiis kitaabkaasi waa matbuuc kitaabka kitaabkan inu sheekhu ka soo ikhtisaariyey ama uu ka soo dhambalay intan mucda uu ka soo saaray waa kitaab uu ku ikhtisaariyey baynu nidhi kitaab uu leeyahay caalim la yidhaha ibnu salaax oo kutubta fankan ugu muhiimsan ama usuusheeda ka mid ah kii uu ku ikhtisaariyey buu intan ka soo dhambalay waana madquuc isagoo laa majaladana waa madbuuc isagoo risaale cilmiyana waa jira waay wuxuu inoo sheegay inay xadiisku culamada xadiiska in isilaaxoodii iyo curfigoodii ama eray bixintoodii istilaax waa eray bixin in eray bixintii culammada xadiiska ay ku ku istiqraartay in xadiiska loo qaybiyo marka la eego xagga inuu yahay xadiis la xujaysanayo ama la aqbalayo ama uu yahay xadiis aan la xujaysanayn ama aan la aqbalayn in saddex loo qaybiyo saxiix iyo xasan iyo daciif waxaynu nidhi taasi waa sida istilaaxu iyo eray bixintu ay ku istiqraartay laakiin markii hore culimmadii mutaqadimiinta musalaxa wax ka alifay waxaynu nidhi labay u qeybinayeen xadiiska waxay u qeybinayeen saxiix iyo iyo daciif labadaasay u qeybinayeen macnaheedu ma waxa weeyaan xasanka meesha ka saarayeen may xasanku saxiixuu ka mid ahaa oo saxiixa maraatib ahaa maxaynu ku miaalinay qofka xanuunsanaya dadka biniaadanka qof waa qof xanuunsanaya oo dhul jiifa oo dee aan kacaynin oo sariirta saaran midna waa mid caafimaad qaba oo cararaya oo maaragtay caafimaad qabkiisu uu taam yahay meel walba ka boodayade midna waa mid bukaan socda ka bukaan socodkayna waa anwaac sidaasoo kaleay culimadu yidhahdeen saxiixu maraatib buu saa sida daciifkuba maraatib uu yeelanayo waay wuxuu sheekhu inoo sheegay xadiiska saxiixahi inuu yahay xadiiska sanadkiisa iyo matnigiisaba wax wax lagu dacniyo laga waayey waxaynu sheegnay xadiiska saxiixa ah in loo shardiyo maxay shan shardi shanta shardi waxa weeye itisaalu sanad sanadkiisu inuu xidhiidho oon inqitaac gelin macnaheedu nin walba ninka kale ka maqlo cadaalatu ruwaatihi ruwaaddu inay caadilin yihiin oo aan diintooda wax laga sheegin oo aanu raawiga xadiiskaas ahayn matcunun fii diinihi calaa tafaasiilin fiihi aynu sheegi doono dab inay ruwaadiisu daabidin yihiin weliba dabdigiiyo idqaanka ay ay waxa weeyaan dabdigooda iyo idqaankooda uu taam yahay niman xifdigoodu aanu ishkaal ku jirina yihiin waay saddexdaa shardi itisaalu sanad iyo dabd ruwaad iyo cadaalat ruwaad mid mid walba waxbaa ku bixi doona waxaa la shardiyaayoo kale laba shardi oo kale labadaa shardi waa maxay inaanu xadiisku cilo lahayn ciladaasi ama sanadka ha gasho ama matniga ha gasho xadiisku inaanu shaad ahayn waynu sheegi doonaa ciladuna way iman doontaa shuduudka waxaa looga jeedaana way iman doonaa shantaa shardi ayaa xadiiska saxiixa loo shardiya xadiiska xasankayna shantaa shardi hal shardi unbaa unba unbuu kaga duwan yahay afar shardi buu la wadaagaa ka hore oo itisaalu sanad iyo cadaalat ruwaad iyo cadam shuduud iyo cadam lcila waa la wadaaga laakiin halkii aynu shardinaynay xadiiska saxiixa ah ruwaadda warinaysa xifdigooda inuu taam noqdo raawiga xadiiska xasankaa ah warinaya waa raawi xifdigaas xifdi ahaan qoladaa ka hooseeya dadku xifdiga ma isku mid ba fahamkana ma isku mid ba way ku kala duwan yihin labadaba nacam wuxuu haddaba sheekhu halkan ka sheegayaa wuxuu sheekhu inagu yidhi labadaa labadaa saxiixa iyo xasanka waxaa jamciya alkhabar alqawi magaca ah haadaa khabarun qawiyun haddaad ahlulcilmiga ka maqasho khabarkaasi waa khabar xoog badan ama xadiiskaasi waa xadiis sanadkiisu xoog badan yahay haddaad maqasho macnaheedu waxa wey qad yakunu saxiixan wa qad yakuunu xasanan macna ay uga jeedaan maad garanaysaa yacni waa khabar la xujaysto walihaada bacd ahli lcilmi markay garan waayaan xadiiska ay doonayaan inay sheegaan inuu saxiix ahaa iyo inuu xasan ahaa markay kala garan waayaan labada kiiw ahaa waxay idhahaan nebiga khabar qawiya waxaa lagaga wariyey xudadii wuu ka baxay soomaa waxaa la mid ah culamada qaarkood xadiiska markay ka shakiyaan inuu muslim ku jiray iyo inuu bukhaari ku jiray ama inuu labadoodaba ku wada ka shakiyaan laakiin ay og inuu xadiiska labada saxiix mid ka midi wariyey waxay mararka qaarkood isticmaalaan saxiixa waxa ku sugan saxiixa waxa ku sugan muxadisiin hadday idlaaqaan saxiixa waxa ku sugan inta badan muxadisiintu hadday hadalkaa idlaaqaan waxay u jeedaan saxiix saxiix imaam bukhaari raximahullah laakiin waad arki kartaa culimada qaarkood oo idlaaqaya oo le saxiixa waxaa ku sugan xadiis nebiga laga wariyey oo min xadiisi fulaanin oo hebel wariyey oo saayaysaa sheegay markaad dib u dabagashana waxaad arkaysaa caalimkaasi saxiixuu u jeedaa inuu yahay saxiixu imaam muslim saxiixu imaam muslim nacam waay <clears throat> sheekhu wuxuu yihi daciifku xadiiska daciifka ahi waa maa laysa waaxida minhuma haye su-aal su-aashaa lagama wada jawaabaya hal qof baa farta taagaya ka jawaabaya xadiiska nebiga ma daciif baa ku jira nacam xadiiska nabiga daciif kuma jiro nacam hmm. haye magaca haye haddii lagu odhaa nin caamiyu ku dhaha adeer adeer maanad xushooneynin nebi maxamed baad xadiiskiisa leedahay waa daciif ya haye maxaa loogu jawaabaya fadal hmm. waxaynu sheegnay axaadiis badan oo aan nebiga sala allahu calayh wasalam ka sugnayn oo lagu been abuurtay baa jirta waa fahamteen soo ma ah rasuulkana mucjizaadkiisi waxaa ka mid ah inuu sheegay inay iman doonaan dadku been abuuran doonaa ya walihada nebigu muxuu yihi man kadaba calaya mutacamidan esh falyatabawa maqcadahu min annaar qofka isagoo u kasaya been ii tiiriyay buu nebigu alay salatu salaam hadal beena war beena oo aanan anigu odhan isagoo u kasaya sheega kaasi nebigu wuxuu yihi kabiira weyn dembi weyn buu ku dhacee ha kusii talagalo boosku naarta ku leeyahay u nabigu alayh isalaatu wasalaam rasuulku wuxuu sheegay inay iman doonaan kuwo beenaalayaala oo isaga ku been abuuran doonaa buu sheegay nebigu calayh isalaatu wasalaam waxaynu sheegnay shalay nebigu inuu yihi man xadaa canii bixadiiin yuraa anahu kadib aw yaraa anahu kadib fahuwa axad lkaadibayn aw axad lkaadibiin marka nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka ansaxday waa xaq laakiin waxaa jirta axaadiis ah rasuulka sal allahu alayh wasalam aanu odhan oo lagu been abuurtay ayib sheekhu wuxuuna yidhi wadaciifu maa laysa waaxida minhuma daciif waxaa la dhahaa wixii saxiix iyo xasan ka soo haray culimada qaarkood waxay dhahan daciif waxaa la dhahaa xadiiska aan xasanka ahayn daciif waxaa la yidhahdaa xadiiska aan maxay ahayn xasan macnaheed waa maxay xadiiska xasan noqon waaye inuu saxiix noqda may suurtagal tahay xadiiska xasan noqon waaye darajatul xasanka xusni soo gaari waayey iyo suurtagalta inuu darajatu saxe gaadho maya waay anwaacu cilmi lxadiis buri sheekhu intaa waxaynu u dul marnay si ardaygii maqnaa inoola qabsado waxa weeyaan iyo si aad u ogaato waxyaabaah uu musanifku sheegi doono darsiganu maanta wuxuu u badan doonaa anwaacda culumta xadiiska ay u qaybiyaan culimmadu khaasatan waxyaabo badan oo sanadka ku saabsan oo ku tacaluqa waxaynu hi xadiisku muxuu qaybsamaa matniyo iyo sanad wuxuu hi wa anwaacuhu wa anwaacuhu anwaacda xadiiska baad odhanaysa anwaacuhu uma jeedo anwaacu daciif ha odhanin waa anwaacu daciifka anwaacdiisu saa ha odhanin culuum lxadiis xadiiska culumta xadiiska ama anwaacdeedii buu sheegaya wa anwaacuhu anwaau cilmi alxadiis zaa'idatun waa mid ka badan cala amaaniina sideetan sideetan iyo ka badan bay gaadhaa bacdu ahlicilmi waxay dhahan waa boqol ayay gaadhaa culimada qaarkood boqol ka badan bay sheegeen marka wuxuu sheegayaa isilaaxaadkii ahlulcilmiga erey bixinadii ahlulcilmigu muxadisiintu ay xadiiska nebiga uga eray bixiyeen ayuu sheegaya in badanoo kamidna maanta sanadkay ku saabsanaan doonta wuxuu yidhi wa anwaacu xadiiska ama cilmu xadiiska anwaacdiisu zaa'idatun waa mid waxa weeyaan ka badan cala amaaniina siddeetan mid ka badan wey mulaqu anwaac xadiis ayuu jeedaa sidaynu sheegnay bal cala lmiati bay ba ahlulcilmiga qaarkood boqol waa ka badan yihiin boqol waa ka badan yihin wuxuu yihi sheekhu almusnadu musnad waxaa ka mid a ah isilaaxaadka ahlulcilmiga iyo ereybixinada muxadisiintu ay isticmaalaan almusnad maxay uga jeedaan musnad waxay uga jeedaan wa huwa matasala sanaduhu waa xadiiska sanadkiisu xidhiiro ila anabiyi sala allahu calayh wasalam ilaa nebiga laga gaadho musnad haddaad maqasho laba qayd unbaad u eegeysa waa awal shay waa inuu sanadkiisu xidhiidho walow daahiran bay culimadu dhahan walow cilo khafiha ku jirtabe waynu tafaasiisheeda waynu meelo kaleaynu ugu tegi doonaa xadiiska daahiru sanadkiisu uu yahay mutasilka ee nebigana loo tiiriyey maxaa la idhaahdaa musnad baa la idhahdaa marka laba shay baad eegeysaa mid ta koobaad weeyaane waa in sanadkiisu xidhiidho oo inqitaac daahiri aanu sanadkiisa ka muuqan waana in ilaa nebiga calayhi salaatu salaam sanadkiisu uu xidhiidho nebiga loo tiirinayo musanifku wuxuu inoo sheegay darsigeennii hore in xadiiska saxiixa ah meelaha laga helo ay ka mid tahay ama kutubta laga alifay ay ka mid tahay laba kitaab oo cadiim ah oo maxay la yidhahdo saxiixayn soo ma waaya kutubta xadiiska nebiga laga alifay waxaa ka mid a ah kutub la dhahda kutubu lmasaniid maxaa la dhahdaa kutubu almasaniid waxaa ka mid a ah kutub lmasaniid musnadu imaami axmed oo musnad aada u weyna ah. waxaa ka mid a ah musnad alxumaydi waxaa ka mid ah musnadu isxaaq ibnu raahuuya mithaal waxaad u qabsataa min kutub almasaniid musnadu imaami axmed musnad limaami axmed waa kitaab lagu ururiyey axaadiistii nebiga calayh isalaatu wasalaam asaaniidna qaab mucayanana u socda qaabku u socdaa waa maxay saxaabi kasta oo saxaabadii rasuulka sala allahu calayh wasalam ka mid ah axaadiistii laga wariyey ee imaamu axmed soo gaadhay meel keliyu ku wada sheegay marka kitaabku muxuu u socdaa kitaabku wuxuu u socdaa alaa masaaniid waa calaa masaaniidi saxaaba abubakr radi allahu canhu axaadiistiisii wixii imaamu axmed soo gaadhay axaadiista abubakar wariyey meel buu ku wada sheegay cumar khadaab meel buu ku wada sheegay cuhmaan ibnu cafaan axaadiistii laga wariyay meel buu ku sheegay si kale haddana hadalka kuugu sheego kitaabkaasi uma tartiibsanaa qaab fiqiya yacni axaadiistii tahaarada meel laguma wada sheegin kuwii salaada meel laguma wada sheegin kuwii soomka meel laguma wada sheegin so kutubta qaarkood saa saa uma tartiibsana iminka kutub alaxkaam saasay u tartiibsantay soo ma kutub alaxkaam axaadiista qaabkee loo tartiibiyaa waxaa laysu raaciyaa siday siday isu leeleedahay axaadiistii dahaarada kusoo aroortay baa kitaabu dahaara lagu qorayaa oo la hoosgeynayaa salaadda axaadiistii kusoo aroortay kitaabu salaa baa lagu soo aroorinaya axaadiistii salaadda kusoo aroortay lafteedii baa lasii kala tartiibinaya oo see la odhanaya axaadiistii kusoo aroortay shuruud salaa ama shuruud lwuduu ama waxa weeyaan eh, sifatu salaa isku meel baa la geynaya soo ma marka taas maxay u socotaa tartiib fiqigay ku socotaa taasi soo ma imaamu axmed waana sidaa ay ku socdaan saxiixa bukhaari iyo saxiixa muslimba waxay u tartiibiyeen axaadiistii abwaab fiqiya laakiin imaamu axmed musnadkiisa iyo masaaniidda la midka ah maxaa loo tartiibiyey calaa asmaai saxaaba hadalkayga ma fahamteen calaa asmaai saxaaba asmaada saxaabadana see loo kala horreysiiyey xarafka saxaabigu uu ka bilaabmo magiciisu ayaa la eegaya oo ninka magiciisu alif ka bilaabmo uu ka horeynaya ninka magiciisu cayn ka bilaabmo oo abubak maalan maalan abubakr asidiiq oo ku caanbaxay dee kunyadiisa ya iyo cuhmaan bnu cafaan ama cumar khadaab iyo cumaan bnu cafaan cumar khadaab iyo cuhmaan bnu cafaan iyo usayd bnu xudayr afartaba waa maxay waa saxaaba soo ma usayd ibnu xudayr iyo cuhmaan ibnu cafaan baa horeynaya usayd baa horeynaya marka asmaadii saxaabada lafteediiba waxaa loo sii tartiibiyey xarafku ka bilaabmo waxaan uga jeedaa kitaabka musnad imaam axmed axaadiista lagu ururiyey labadan shardi baa loo eegay waa inuu xadiiska sanadkiisu mutasil yahay nebigana loo tiiriyey calayhi salaatu wasalaam haddaan si kale kuugu dhigo waa qala maa tuujad intaad xadiis saxaabi hadalkii ka mid ah inaad ka hesho musnad imaam axmed wuu ku jiraa laakiin waa asbaabo mucayana keenay in lagu sheego asalo ma aha markaa sheekhu wuxuu ku yihi almusnadu wa huwa matasala sanadu ila nabiyi sal allahu alayh wasalam marka kutubulmasaaniid markaad aragto maxaad fahmaysaa kitaabkaasi ama kutubta inay shardigoodu yahay xadiiska ay ku dhex sheegayaan xadiid sanadkiisuna uu daahiran mutasil yahay nebigana loo tiiriyey sal allah alayh wasalam wlmutasilu mutasilkuna waxa weeye isna waa waa waa waa isilaax kale matasala isnaadu waa kuu sanadkiisu xidhiro marfuucan kaana ama marfuuc nebiga loo tiiriyey ha noqdo aw mawquufan ama mid saxaabi loo tiiriyey ha noqdo wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa mawsuulan aydan mawsuulla waa la yidhaahay hadalka ku saabsan wadiduhu lmafsuulu waxay u badan tahay inaanu ka mid ahayn matniga kitaabka lakiin waa sheegi waa sheegi doonaa waxa looga jeedo musnad waxaynu soo sheegnay inuu yahay xadiiska nebiga loo tiiriyo sal allahu alay wasalam sanadkiisina ila nabiy sal allahu alay wasalam uu xidhiiro soo ma walow daahira mutasil baa jira isaguna isaguna waa erey bixin labaad mutasilkaasi waxa weeyaan waa xadiiska sanadkiisa uu xidhiiday labada xadiis maxay ka siman yihiin musnad iyo mutasil waxay ka siman yihiin waxaad ka ilaalinaysaa inqiaac haddii sanadka inqiaac galo yuu musnad noqonaya xadiisku had lagu sheegi maayo musnad haddii sanadka inqiaac galo kadalika lagu sheegi maayo maxay mutasil laakiin maxay ku kala duwan yihiin mutasilku waxa suurtagal ah musnadka waxaan idhi waxa shardi ah in nebiga loo tiiriyo sooma ilaa nebiga uu xidhiidho sanadkiisu laakiin mutasilku wuxuu noqon karaa mid ilaa nebiga sanadkiisu uu xidhiidhsan yahi oo nebiga loo tiiriye calayh salaatu wasalaam waxaanu noqon karaa mawquuf hadal saxaabi buu noqon karaa marka mutasil iyo musnad farqiga udhexeeya waa maxay musnadku marfuuc inuu noqdo nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam loo rafciyo ayaa laga maarmaana laakiin mutasilku hadal saxaabina noqon karaa hadal hadal nebiga loo tiiriyna waa noqon karaa waadix ikhwaan wa huwa matasala isnaadu waa wixii sanadkiisu xidhiidho walow daahiran daahiru lisnaad waa inaanu munqaic noqon marfuucan kaana ha ahaada marfuuc aw mawquufan ama mawquuf ahaadee mawquuf iyo marfuuc uga jeeda isaga sheegi doona wax yar kadib wa yusamaa waxaa la yidhaahdaa mawsuulan baa lagu magacaaba marka almawsuul wlmutasil waa maxay waa laba isilaaxo isku mid ah waa laba istilaaxo isku mid ah waxbaa looga jeed isku isku sibaa loo isticmaala waxaa la mid ah ehm, imaam shaafici raximah waxaa laga sheegay inuu mawsuulka u isticmaali jiray mutasil inuu odhan jiray mutasilka inuu odhan jiray mutasil ayib <clears throat> wa yusama mawsuulan aydan wa didhu mutasilka didkiisu almafsuul weeye yani mutasilka didkiisu waa kii mafsuulka kii munqaicaabu ka wada nuska qaarkood kuma taala saynu sheegnay wuxuu yihi sheekhu wlmarfuucu marfuuca halkan saddex istilaax ayuu sheegaya sheekhu hadalkan qabso wuxuu sheekhu kala farqin doonaa marfuuc iyo mawquuf iyo maqtuuc iyo munqaic afartaa eray bixinood ayuu sheekhu kala farqin doonaa waay marfuuca sheekh wuxuu yihi almarfuucu walmawquufu walmaqtuucu dhammaan waxaa la eegayaa maxay saddexdaa dhammaantood waxaa la eegayaa waxa uu ku dhammaaday sanadku ayaa loo eegaya oo hadduu sanadku ku dhammaado hadal nebiga laga warinayo marfuuc baa la yidhaha hadduu sanadku ku dhammaado hadal saxaabi saxaabadii rasuulka kamid ee laga soo wariyey ama ficil laga soo wariyey maxaa la yidhahdaa mawquuf baa la yidhahda hadduu sanadku ku dhammaado sanadkii lasoo arooriyey hadduu ku dhammaado hadal taabici laga wariyeyna ama ficil taabici laga sheegayna maqduuc ayuu noqon doonaa waay aan laba shay markaa kuu sheego intaanan intan carabka marin saxaabi waxaa la yidhaahdaa siduu sheekhu inoo keeni doono cid kasta oo nebiga sala allahu calayh wasalama la kulantay isagoo nebiga rumaysanna la kulmay islaamnimadiina ku dhintay hadda warkaygaa u fiirso saxaabi waxaa la yidhaahdaa cid kasta oo nebi maxamed sala allahu calayh wasalama la kulantay walow mar keliya ha arko cid kastoo nebi maxamed la kulantay markuu nebiga la kulmayeyna ruma isagoo rumaysan la kulmay nebiga alayh salatu wasalam yaa ka baxay halkaas ciddii nebiga la kulantay isagoo gaala la kulmay kadibna markuu nebigu dhintay islaamay kaa saxaabii lama idhahdo faatat calayhi suxba ha marka saxaabi yaa la dhaha kullu man laqiya anabiya calayhi salaatu wasalaam kullu man laqiya annabiya sala allahu alayh wasalama mumina bihi wamaata calى اslaami kul man laqiya الnabiy alayh الsalaatu wasalaam mumina bihi wamaata calى slaami mumina bihi gaal qofkii gaalka nebiga arkay ee isagoon nebiga rumaynin isagoo gaala intuu nebiga arkay dabeedna nebigu uu dhintay isagoo gaalaa ka baxay waay man laqiya nabiya sal allahu alayh wasalam yaa ku baxay qofkii qofkii nebiga rumeeyey laakiin aanba arkinba nebiga muu arag saxaabadii rasuulka sal allahu alayh wasalam baa u tagtay diintii bay gaadhsiiyeen wuu waxa weeyaan rumeeyey nebiga calayh isalatu wasalaam laakiin rasuulka muu arag lamanuu kulmin nebiga calayhi isalaatu wasalaam kaasina wuu ka baxay wa cala lislaami yaa ku baxay wa cala lislaami waxaa ku baxay qofkii nebiga nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu dhintay kadib ciddii ridowday ee diinta ka baxday ee aan islaamnimo ku dhimanin soo dadmay ridowin markuu nebigu dhintay sal alla alay aslam kuwaasi walow nebiga haba arkaan markuu noolaa walow haba la kulmaan maadaamay ridoobeen oo ay ridadii gaalnimadii ku dhinteen oo aanay islaamnimo ku dhiman saxaabada kuma tirsanaa waadix ikhwaan saxaabikaasaa la yidhahda waay taabicina laayaa la yidhahdaa taabici waxaa la yidhaahdaa ciddii saxaabada rasuulka sala allahu calayh wasalama la kulantay ee aragtay ciddii ciddii la kulantay ciddii nebi maxamed aragtay ciddii nebi maxamed aragtay waayo waa saxaabadiis kuwaana taabiciin baa la ydhahda atbaacu taabiciin yaa la ydhahdaa kuwii saxaabada la kulmay kuwii iyagana ka dambeeyey iyaga arkay ee iyaga lasii kulmay taabiciintii saxaabada aragtay ciddii aragtay wax ka qaadatay ayagana atbaacu taabiciin la wahaakada waay intaa markaad fahanto wuxuu yidhi sheekhu walmarfuucu marfuuci ayaa ka mid a ah anwaacdii xadiidka anwaacdii cilmi lxadiidka wa huwa maa udifa ila nabiyi sal allahu alayh wasalam marfuuci waa wixii nebiga loo tiiriyo khaasatan wixii nebiga gaar ahaantiisa loo tiiriyo wey wax kastoo nebiga loo tiiriyo mutasilan kaana mutasil ha ahaado aw kayrahu ama kayru mutasiloo munqaica ah ha ahaado hadda u fiirso halkana marfuuc iyo mutasil baa ku kala baxaya ama marfuuc iyo musnad baa ku kala baxaya wuxuu ku uhi marfuuc waxaa la dhaha wax kastoo nebiga loo idaafeeyo loo tiiriyo marka marfuuc markaad xadiiska ku sheegaysa u eegi maysid sanad shardi maysid in sanadkiisu mutasil noqdo sanadku mutasilna wuu noqon karaa keyr mutasilna wuu noqon karaa laakiin xaggead eegeysaa cidda loo tiiriyey walihaada culimadu waxay idhahdeen xadiiska waa la qaybiyaa xagga in la xujaysanayo inaan loo xujaysanaynin labaa loo qaybi waxaa loo qaybiyaa saddex baan ujeeda saxiix iyo xasan iyo daciif agga waa xaggii xujada xaggaas xadiiska mar labaad waa la qaybiyaa waxaa loo qaybiyaa marka loo eego cidda loo tiiriyey saddex baa loo qaybiyaa marfuuc iyo mawquuf iyo maqtuuc baa loo qaybiyaa marka maxaa la eegayaa ciddii loo tiiriyey wlmarfuucu maa udiifa ila nabiyi sal allahu aleyh wasalam khaasatan waa wixii nebiga gaar ahaantiisa loo tiiriyey mutasilan kaana ha ahaado aw hayrahu oo haddii xadiis maalan xadiis haddii nebiga loo maalan inta soo wariya la soo wariyo rasuulka sal alla alay slam loo tiiriyo sanadkiisuna uu waxa weeyaan uu yahay mutasil uu yahay xadiiskaasi waxaynu leenahay waa marfuuc maadaama nebiga loo tiiriyey wax kalean leenahay ha oo ku ilaaqi karna waa musnad maadaama nebiga loo tiiriyey sal allahu alayh wasalam ma aragtaada marka marfuuc waa kaas waxaa laakiin ay ku kala duwanaanayaan musnadka itisaal baa shardi ah laakiin marfuuca waxaa dhici karta xadiis xadiis aan sanadkiisu mutasil ah in la idhaho waa marfuuc maadaama nebiga loo tiiriy waay wlmawquufu mawqiifkiina wahuwa lmarwiyu waa kii laga wariyey culimadu waxay dhahdaa waxau sheekhu yihi wahuwa lmarwi waa kii laga wariyey can saxaabati saxaabada qawlan aw ficlan qawlahaaya ama ficilhaaya yani aw naxwahu ama wixii lamid ahaaya mutasilan kaana am munqaican mutasilhaaya munqaichaya shay kastoo saxaabada rasuulka loo tiiriyo ama sanadkiisu mutasil ha noqdo ama sanadkiisu munqaic ha noqdo shaygaas saxaabada loo tirinaya ha qowl ha noqdo ama ficil ha noqdo ay saxaabadu sameeyeen ama saxaabigaasi uu sameeyey ha noqdo maxaa la yidhahdaa mawquuf baa la yidhahda isilaaxaadkani mar dhow markaynu xadiiska galno ayay naanfacayaan ayay naanfacayaan ayib <clears throat> waxaad arkaysaa culimadu iyagoo markay xadiiskii kutubta xadiiska waxaad arkaysaa bayhaqiyo maalan sunan alkubra axaadiis culimadu deliishatay ama shaafici deliishaday ama maxa weyaan madhab shaafici cidda khilaafsan deliishatay buu sheegaya markaasuu wuxuu leeyahay markuu xadiiskii oo marfuuca sheega maalan ayuu leeya wasaxiixu waqfuhu wasaxiixu anahu mawquufun min qowli fulaanin de haddanaad mawquuf wuxuu yahay fahamsanayn hadalkiisu ku dhaadhici maayo moogta ku geli maayo hadalkiisu mad madow badane allah ku yaqaan unbaad odhan doonta markaa naam <coughs> wlmarwiyu can saxaabati qowlan aw ficlan xadiiska marfuuca ah dee meelo badan kutub badan baa laga helaa sidaynu arki doonno laakiin axaadiista mawquufka ah ee saxaabada aqwaashoodii ay diinta ku fasireen iyo aqwaashoodii ay nebiga kasoo naqliyeen sala allahu caleyh wasalam ama ay ka sheegeen mowquufaadka kutubta laga helo waxaa ugu badan ee culimmadu kutub bay ka alifeene meelaha ugu badan ee laga helo aqwaashii saxaabada waxaa ka mid a ah musanaf ibnu abi sheyba iyo musanafu cabdirasaaq ibnu hamaam asancaani sunanka bayhaqi iyo kutub kaloo la mid a ah. waay marka wuxuu ku yihi mawquuf waxa wixii laga wariyay saxaabada mutasil ha noqdo ama munqatic ha noqdo shardi maaha itisaalku waadix qowl ha noqdo ama ficil ha noqdo wayustacmalu waa la isticmaalaa buu ku yihi lafdiga mawquufa muxadisiintu way isticmaalaan fii kayrihim fii kayri saxaabati saxaabada cid aan ahayn bay u isticmaalaan muqayadan laakiin way dabraan muqayadan isagoo dabran marka marka ay muxadisiintu doonayaan inay hadalkaasi cid aan saxaabi ahayni iyadoo ay leedahay inay mawquuf ku sheegaan way qeydayaan iskama idlaaqayaan ma odhanayaan waa mawquuf maalan ruwiya mawquufan ee way qeydayaan waxay odhanayaan ruwiya mawquufan min qowli fulaan waxay sheegayaan ciddii aan saxaabada ahayn hadalka lahayd oo waxay maalan odhanayaan waqafahu fulaanu calaa cataa xadiiskan hebel baa wuxuu ka soo wariyey cataa ibn abi rabax maala marka waqafahu fulanun hadduu sidaa ku dayn lahaa oo aanu qaydinoo calaa cataa inuu ka reebay maxaad u fahmi lahayd inuu hadal saxaabiya sooma si aanaad u fahmin ayay qaydeen markay saxaabada meelaa cid aan hayn lafdiga mawquuf u isticmaalayaan waa fahamteen sooma ah, kutubta iminka culimadu xadiis kaga warameene axaadiista nebiga darajadooda lagu caddeeyo waad ku arkaysaa in badan iyadoo la leeyahay rafacahu fulanu wa fulan wasawaabu anahu mawquufu cala alxasan ama mawquufu min qowli xasan xadiiskaasi waa mawquuf xasan albasri oo taabiciya ah baana hadalkiisi u yahay marka way qaydayaan mawquufun calaa fulan mawquufun calaa ma ma wayustacmalu waa la isticmaalaa fii kayrihim lafdiga mawquuf saxaabada cid aan ahayn baa loo isticmaalaa muqayadan xaalo u yahay isagoo dabran maxaa la sheegaya marka ciddii mawquufka uu ku haaba la cayimaya ee taabiciga ahayd ama taabitaabiciga ahayd fa yuqaalu waxaa la odhanaya waqafahu fulanu raawi hebel baa xadiiskan mawquuf ka dhigay calaa caطaa'in caطaa'i oo taabiciya ama calaa xasan albasri ama calaa saciid ibn musayib ayuu mawquuf ku yahay maalan tusaale ahaan iyagoo naxwihii baa la odhanaya lama ilaaqayo wlmaqtuucu maqtuucuna maqtuuc waxaa looga jeedaa wa huwa almawquufu cala ataabiciyi qowla lahu aw ficlan waxaa laga yaabaa ninka aalibcilmiga inu israa ikhwaan isilaaadkan maxaa laga faaidaya isilaaadkan markaad cilmiga dhex gashaad garanaysaa macnahay ku fadhiyaan haddaad buluuqulmaraamka hadda kala furto ya xaafid ibn xajar soo kitaab yani mukhtasara maaha wuxuu ku leeyahay akhrajahu lkhamsatu mutafaqu calayhi infarada bihi muslimun rawaahu fulan wa fulaan wa mawsuulan rawaahu fulan wa fulaan wa akhrajahu fulan mawquufan rawahu fulan wa fulan wa sawaabu anahu maqtuuc ayib wa sawaabu anahu maqtuuc marka isilaaxaadka ahlulcilmiga aad fahmaysaa waxay ujeedaan isilaaxaad cilmi ku fadhiyo weeye oo juhdi oo juhdi ku baxay oo la xariiray raximahum llahu jamiican wlmaqtuucu maqtuucuna wa huwa lmawquufu waa kii lagu joojiyey cala taabiciyi maqduuc waxaa la ydhaha wixii loo tiiriye taabici taabicina waynu sheegnay soo ma taabici waa ciddii aragtay saxaabada rasulka sal sl ninka saxaabi keliya arkay iyo ninka boqol iyo labaatan saxaabadii rasuulka sala allahu calayh wasalam nolol ku soo gaadhay labaduba waa taabiciin laakiin waa waa kala martabad maaragta ha nacam <clears throat> wa walmawquufu cala taabiciyi kii taabici lagu waqfiyey weeye qowlan lahu xaalo uu hadal taabicigu uu leeyahay yahay aw ficlan ama ficilu taabici uu leeyahay xasasaciid ibnu musayib ayaa wuxuu arkay nin salaad subax tukanaya cafan cafwan salaad sunna a tukanaya subax markii laga baxay kadib subax dabadi in salaad la tukada may banaan tahay awqaaddii maxay ka mid tahay awqaaddii nahyigay ka mid tahay dabeedna wuu diida wuxuu ku uri waktiga in la tukadaa ma banaan a tukanin ninkii warkii muu qaadanina wuxuu yidhi ayucadibuna allahu calaa salaa mamaynan salaad tukadu rabbi igu cadaabaya war ninku wadaadku war badana mayna salaad tukaday baa alla igu cadaabaya markaasu wuxuu ku yidhi saciid bal yucadibuka calaa mukhaalafati sunna ilaahay wuxuu kugu cadaabayaa inaad sunnadii rasuulka sal allahu alayh wasalam khilaaftay ayaa lagugu cadaabaya hada qwl taabiciyin ya ikhwaan maxaynu odhanaynaa ma mawquuf baynu ku sheegaynaa waxaan ku sheegaynaa marfuuc waxaynu ku sheegayna maxay maqtuuc ayib waxaad halkaa ka fahmi kartaa marfuuca iyo maqtuuca iyo mawquufka wax intuba qad yakuunu iyo mutasilkuba maaragtaad may mutasilka ka reeb marfuuca iyo iyo maqtuuca iyo mawquufku qad yakunu saxiixan wa qad yakunu daciifan leanna waxaynu nihi shard waxaa shardi maaha itisaalku soo maha itisaalku maxay shardi maaha baynu nihi sheekhu wuxuu intaa wuxuu ku sheegay eh, saddex nooc ay culimmadu yidhaahdeen waa waa xadiiska marka loo qaybiyo cidda loo idaafeeyey saddexdaasa loo qaybiya waay wuxuu yihi sheekhu wlmunqaicu munqaicuna wa huwa maa lam yatasil waa wixii aanu xidhiirin isnaadu isnaadkiisu calaa ayi wajhin kaana siduu doonaba yaanu u xidhiirine xadiiska aanu sanadkiisu xidhiidhin ba maxay la yidhahdaa munqaic macnaheed maxay xadiiska itisaal sanad laga waayey itisaalu sanadkaa laga waayey wejigu doono ha yeesho ama awalka munqaic ha ka noqdo xagga hore sanadkiisu munqaic ha ka noqdo ha ka go-o ama aakhirka ha ka go-o ama wasadka ha ka go-o <clears throat> xadiiskaasi munqaic baa la dhahda wlmunqaicu munqaicuna maa lam yatasil isnaadu weeye calaa ayi wajhin kaana sidii uu doonaba ha ahaadee waa xadiis aan sanadkiisi itisaalin shardi buu waayey sooma shuruuddii sixada ka mid a ah. haddaba halkan yar baynu ugu noqonaynaayo munqaica culimmadu waxay ku sheegeen culimada in badan oo kamidii waxay munqaicu adeegsadaan xadiiska aan mutasilka ahayn isilaaxa ahlulcilmigana way way ahlulcilmi saa u isticmaalaa waa jiraan laakiin isilaaxii ahlilcilmigu wuxuu ku sugnaaday munqadici lagu sheego ama munqadic loo bixiyo xadiis suuro mucayana leh suuro mucayana leh oo waa maxay waa maa saqada min ahnaa'i isnaadihi waad qoranaysaa maa saqada min ahnaa'i isnaadihi naam maa saqada min ahnaa'i isnaadihi waaxidu aw akthar maa saqطa min ahnaaءi isnaadihi waaxidu faakthar maca cadami الtawaali maca cadami الtawaali aan sharaxo aan idin fahansiiyo waxa munqaic la yidhaahdaa oo culimmadu munqaicii warkiisu uu ku istiqraaray in munqaic lagu sheego xadiiska waxaynu idhi sanadkiisa shuruudda sixada waxaa ka mida inuu sanadkiisu xidhiidho soo ma waxaa dhici karta markaa in yar ha layla socdo waan ku celin doonaa hadalka waxaa dhici karta xadiiska sanadkiisu inuu awalkiisa ka go-o oo shalay maxaynu nidhi xadiis maalan uu wariyey shaafici oo uu maalik ka wariyey maaligna uu ka wariyey naafic naaficna uu ka wariyey ibnu cumar xadiiskaa sanadkiiso mutasil baa nirsama waxaa dhici kara sanadku inuu ka go'o bilowga oo halka shaafici bilowga inuu ka go'o oo inqiaacu ka galo waxaa dhici karta inuu dhexda ka galo waxaa dhici karta aakhirka saxaabigu uu ku jiro inuu ka goo ka galo ma aragtaa xadiiska sanadkiisa wax qof laga waayo ama qof ka badan laga waayo sanadka bartanka xadiiska bartank bartankiisa inqitaac galo sanadkiisu bartanka ka go-o ee ama hal qof ama wax ka badan ka maqan yihiin ayaa la idhaha munqatic bishardi haddii laba qof ka maqan yihiin waa inaan isku xigin labada qofe ka maqan maaragtaad hadduu hal qof ka maqan yahay bartanka xadiiska bartankiisa inqitaac galay hadduu hal qof ka maqan yahay warkuu cadiyo munqatic baa la dhaha sooma haddii bartankiisa laba qof ka maqan yihiin sanadka bartankiisa wasadka sanadka ana iyo isnaadi waa wasadka sanadka hadday laba qof ka maqan yihiin waxaa shardiga inaanay isku xigin laba qof oo laba meelood yani cidi u dhaxayso ayaa maqan xadiiska munqatic baa la idhaha xadiiska hal qof sanadkiisa dhexdiisa ka maqan yahay bartanka munqaic baa la yidhahda xadiiska wasadka sanadkiisa laba qof ka maqan yihiin laakiin aanay isku xiginna maxaa la idhahdaa munqatic baa la yidhaha waadix soo ma marka taa iyaduba saas laakiin culamada qaarkood mararka qaarkood munqatic waxay u isticmaalaan xadiis kasta oo aan mutasil ahayn waad ku arki doontaa kutubta wlmursal mursalkuna waxa weeye wahuwa qowlu taabiciyi taabiciga qowlkiisii weeye wain lam yakun kabiiran yaanubo taabici weyn ahaanine oo taabici sakiira haba ahaadee uu yidhaahdo qaala rasuulu sala allahu alayh wasalam wa minhu mursalkii waxaa ka mida maa khafiya miduu qarsoon yahay irsaaluhu mursalnimadiisu halkan sheek wuxuu kuu sheegay mursal maxaa la dhaha culamada in badan waxaad ka maqli doontaa iyagoo leh ruwiya hada alxadiisu mursalan ama asawaabu fi hada alxadiis anahu mursal xadiiskaa waxa sawaaba inuu mursal yahy maxay uga jeedaan waxay uga jeedaan mursal waxaa la dhahaa xadiiska taabicigu uu nebiga u tiiriye saxaabigii ka maqan yahay taabicigu nebigu muu soo gaaray marka hadduu saciid ibnu musayib idhaha qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ama xasan albasri u idhaha qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ama cada ibn rabax uu yidhahdo qaala rasuul lahi sal alau alay wasalam taabicigaasi culimada qaarkood waxay shardiyeen taabici kabiir oo saxaabada intoodii badnayd soo gaadhay inuu noqdo laa sawaabku waxa weyaan inaanay shardi ahayn inuu kabiir noqdo taabicigaasi ama sakiir ha ahaado ama taabici kabiir ha ahaado wlihada sheekh wuxuu kugu uri lam yakun kabiiran taabicigu yaanu weynaaninbe oo min siqaari saxaaba ha ka mid min siqaari taabiciin cafan min siqaari taabiciin haba ka ahaado haba ka mid ahaado cidda cidda tiirinaysaa maadaamaanu taabici nebiga soo gaarin aan soo gaarin uu e, cafwan maadaamuu taabici nebiga u tiirinayo ile taabici nebiga muu soo gaarin xadiiska waxaa la dhaha mursal mursal baa la dhaha maxaa mursal loogu bixiy sheegi doonaa wa minhu mursalkii waxaa ka mid ahday maa khafiya irsaaluhu irsaalkiisu wuxuu qarsoon yahay baa ka mid ahaaday subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk